bismi اllah الرحmn الرaحيم alxamdu لlah رb العaalمين الصlaaة والسlاam عlى rasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وslm تsliimا kaثيirا إlى yوم الdin الdrs الtaasic caشhر darsiga sagaaliyo tobnaad majiiءu qurayشhi لأbi طaalib maraة ثaaniية majii'u qurayshin waa imaatinkii qurayshi ay u timi liabi aalibin abu aalib ay u yimaadeen maratan haaniyatan mar labaad lamaa ra'at qurayshun qurayshi markii ay aragtay istimraara anabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulku inuu sii wato fii nashri dacwatihi faafinta uu faafinayo baaqii iyo dacwaddii diinta uu dadka ugu yeedhayay wa difaaca cammihi canhu iyo markii ay arkeen weli adeerkii inuu difaacayo uu garab taagan yahay mashaw waxay u socdeen oy u dhaqaaqeen ilaa camihi xaggaa iyo rasuulka adeerkii oo abu aalib ah, maratan haaniyatan mar labaad wa qaaluu lahu waxaanay ku yidhaahdeen innaa annagu abuu aalibow laa nasbiru uma dulqaadan karno calaa shatmi aabbaa'ina aabbayaashayo in la caayo wa tasfiihi cuquulina iyo caqliyadayada in laga sheego yacni lagu sheego kuwa aan waxba garanayn oo maangaab lagu tilmaamo wa caybi aalihatina iyo ilaahyadayada in la caayo ama la ceebeeyo uma dul qaadan karne e fa imaa an tamnaca bna akhiika walaalkaa inanka uu dhalay ee adeerkaad u tahay inaad naga qabato wa imaa an ta'dana lana iyo inaad noo fasaxdood noo ogolaato bimancihi inaanu annagu iska qabanno fa dacaahu rasuulka waxa uu yeedhay camuhu adeerkii wa talaba minhu waxaanuu ka codsaday an yamtanica inuu dacwadda joojiyo khawfan calayhi iyadoo abu aalib rasuulka uga baqanayo min qurayshin quraysh inay dhibaato u geysato fa aba rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waa diiday arrinkaa wa qaala waxaanuu yidhi wallaahi ilaah baan ku dhaartay laa atruku ka tegi maaya haada alamra arrinkan oo dacwadda iyo diinta ah inaan fidiyo dadka aan u sheego ka tegi maayo xataa yudhirahu allaahu ilaa alla uu muujinayo oo ilaahay uu kor u qaadayo oo ilaahay uu guulaynayo aw uhlaka duunahu ama aniga arrinkaasoo kadii iyo dacwaddaasoo kadeed la halaagayo oo dee la idilayo aan dhimanayo fa qaala dabeete waxa uu ku yidhi lahu rasuulka cammuhu adeerkii idhab orodoo tag waqul waxaana tidhaahdaa yood sheegtaa maa axbabta waxaad jeceshahay fa wallaahi ilaah baan ku dhaartay laa uslimuka abadan laa uslimuka ku hoojin maayo oo garabkaaga ka bixi maayo cadowgaagana kaaga tegi maayo abadan weligay darsigan sagaal iyo tobnaad waxa uu ka warramaya ama uu ku saabsan yahy nimankii quraysh ahaa oo aan weli quusannin doonayana inay abu aalib u cawdaan ee u dacwoodaan markii qurayshi ay dareentay ama weli ay arkayaan dacwaddii oo socota <clears throat> iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo weli dacwaddii fidinaya hanjabaaddii hore iyo goodigii hore iyo cabashadii horena aan lagaba hoos qaadin nimanka iyaga ah mar labaad bay abu aalib u tegeen iyagoo oo cabashadii hore mid ka culus wada hadalka ay ku hadlayaanna uu ka adeg yahay kii hore iyagoo isleh bal inuun in wax laga qaban karo arrintan abu aalib waxay ku yidhaahdeen innaa laa nasbiru calaa shatmi aabaa'ina wa tasfiihi cuquulina wa caybi aalihatina abu aalibow uma dul qaadan karna arrimahan waa arrimo ay mar horeba ka cawdeen in aabbayaasha ya la caqliga yaga la duro asnaamta iyada la caayo intaa midnaba uma dulqaadan karo rasuulku calayhi salaatu wasalaam aabbayaashoodna muu caay caqligoodana muu durin asnaamta ay leeyihiin waa la caayayna dee inaanay waxba haynin buu sheegay oo cibaado aanay xaq u lahayn marka markii la yidhi dee asnaamtan aad caabudaysaan waxba kama jiraan iyaguna ay yidhaahdeen innaa wajadnaa aaba'ana calaa umma ee loogu jawaabay dee aabbayaashiinna xaq kumay taagnayn baa waxay u arkeen iyaga iyo aabbayaashoodba in la caayayo ha iyagaa sidaa u dhigay marka abu aalib laba arrimood bay kala dooransiiyeen waxadhan labadan qodob midkood aanu kaa helno fa imaa an tamnaca ibna akhiika inaan kaa aad adeerka u tahay inaad naga qabato oo hawshaa aad ka joojisa adigu wa imaa an ta'dana lana bimanci ama inaad noo fasaxda annaga si aanu isaga qabanno waa hanjabaad iyo goodii halkii ugu sarraysay weeye abu aalib nimanka waa u yaro jilacay markii hore oo hadalkoodaa adagii ay soo jeediyeen xoogaa waabuu yaro baqdayoo rasuulku u baqday calayhi salaatu wasalaam abu aalib markaa rasuulka waa u yidhi calayhi afdal salaati wa atamu tasliim waxaanuu ka codsaday arrinta inuu joojiyo maadaama naftiisuba ay khatar ku gelayso arrinta isagoo uga baqanaya quraysh inay dhibaato u geysato rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintaa waa diiday waxaanu u sheegay inaanu joojinayn wallaahi laa atruku hada almra xataa yudhirahu allahu aw uhlaka duunahu xadiidkaasi albaani waa daciifinaya laakiin kutubta siirada dee badankeedu way sheegayaano inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadalkaa ku jawaabay hadalkaa hadaloo egna waa ansaxay isagu oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu ugu jawaabaya waxaa markaa uu leeyahay rasuulku wallaahi laa atruku hada almra yacni diinta iyo fidinteeda ka tegi maayo mid joojinayana ma ihi xataa yudhirahu llah ilaa ilaahay uu muujinayo oo diintani ay noqonayso ta gacanta sare le calankeeduna uu taagay aw uhlaka duunahu amaba dee aan halaagsamayo oo sida aan u faafinayo la igu dilayo macnuu waxa weeye arrintaa joojinteeda waxaan ka xigaa waa dil dii lay dilayo oo xataa qudha la iga jarayo waa wadaya ilaa naftayda aan ku waayayo abu aalib waxa uu dareemay rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintan inaan u joojinay oo xataa haddii la dilayo amaba arrintaa naftiisu halis ay ku gelayso inaanu ka tegaynin marka abu aalib rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa u laabqaboojiyey waxaanuu ku yidhi idhab waqul maa axbabta oradoo haddaba wax alla waxaad jeceshahay dadka u sheeg fawallaahi laa uslimuka abadaa ilaah baan ku dhaartay weligay ku hoojin maayo garabkaagana ka bixi maayo oo cadowgaaga ma yihi mid kuu loogaya waxaa marka aynu ka qaadanaynaa arrintan iyada ah abu aalib isagoo hadda gaalnimadii ku baaqi ah oo aan muslimba ahayn baa haddana diinta uu difaacaya qurayshina weli rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay dhibaato toosa kula kacaan waxay uga joogsanayeen waa abu aalib awgi markaa abu aalib isagoo gaal ah haddana diinta uu difaaciyey oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu difaaciyey lamaa ra'at qurayshun qurayshi markii ay aragtay istimraara nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulku inuu sii wato fii nashri dacwatihi dacwadiisa fidinteeda iyo faafinteeda wa difaaca cammihi iyo markii ay arkeen difaaca adeerkii uu difaacayo canhu rasuulka mashow ilaa cammihi waxay u dhaqaaqeen ay u tegeen rasuulka adeerkii oo abu aaliba ah, maratan haaniyatan mar labaad wa qaaluu lahu waxaanay ku yidhaahdeen innaa annagu abu aalibow laa nasbiru uma dulqaadan karno calaa shatmi aabaa'ina aabbayaashayo in la caayo wa tasfiihi cuquulina caqliyadayada in la duro wa caybi aalihatina asnaamtayada in la ceebeeyo intaan midna uma dulqaadan karno fa imaa an tamnaca bna akhiika laba midkood yeelo inaad idanka aad walaalkaa u dhalay ee adeerka aad u tahay aad naga qabato wa imaa an ta'dana lana iyo inaad noo ogolaato noo fasaxdo bimancihi inaanu annagu iska dhicinno fa rasuulka waxa u yeedhay camuhu adeerkii wa alaba minhu waxaanuu ka codsaday an yamtanica inuu joojiyo dacwadda khawfan isagoo uga baqanaya abu aalib calayhi rasuulka min qurayshin yani quraysh baqasho uu uga baqanayo daraaddeed fa aba rasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulku arrintaa waa diiday wa qaala waxaanuu yidhi wallahi ilaah baan ku dhaartay laa atruku hada alamra diintan iyo dacwaddan mid ka tegayoo joojinaya ma ihi xataa yudhirahu allah ilaa alla uu muujinayo oo uu guulaynayo aw uhlaka duunahu ama diintaa faafinteedaana oo ku taagan lay dilayo fa lahu camuhu rasuulka adeerkii waxa uu ku yidhi idhab haddaba dhaqaaqo waqul maa axbabta waxaad jeceshahayba dheh fawallahi ilaah baan ku dhaarte laa uslimuka abadaa weligay ku hoojin maayo garabkaagana ka bixi maayo as'ila limaada mashat qurayshun liabi aalibin fi lmarati aaniya markan labaad qurayshi maxay ugu tegeen abu aalib maada qaaluu lahu maxay ku yidhaahdeen hal manacahu cammuhu rasuulka adeerkii miyuu u diiduu ka hor joogsaday dacwadda iyo fidinteeda markii cabashada ay gudbiyeen bimaada ajaaba arasuulu rasuulku abu aalib oo muxuu ugu jawaabay bimaada ajaabahu rasuulkana muxuu ugu jawaabay cammuhu adeerkii maxay iswadaarsadeen alkhulaasa mashat qurayshun ilaa camihi maratan aaniya qurayshi mar labaad bay rasuulka adeerkii u tegeen liyamnacahu si uu uga qabto min sabi aalihatihim ilaahyadoodana uu wax ka sheegayo ee uu tilmaamaya inaanay waxba haynin waana runoo cayn ma aha falam yastaiicuu may awoodin an yamnacuuhu inay hor joogsadaan wamadaa rasuulkuna waxa uu ku sii socday fii sabiilihi waddadii dawada uu ku fidinayay adars alcishruuna darsiga labaatanaad majiiu qurayshin liabi aalibin maratan haalia waa imaatinkii qurayshi ay abu aalib u maratan aaliatan mar saddexaad cabashadoodu kala go-ba maba laha mana dhammaanayso marka weli waxay isleeyihiin cabashaad wax kaga qaban kartaan inaad marba ka cabataan cabashooyinka iyo imaatinka iyo warka ay isdaanna waa kala duduwan markii koowaad hadal dabacsan bay la yimaadeen imaatinkii labaadna hadalka waa adkeeyeen markan saddexaadna qaraa'ib bay la socdaane bal hadda eeg lamaa ra'at qurayshun qurayshi markii ay aragtay anna abaa aalibin abu aalib laa yuriidu inaanuu doonaynin an yamnaca bna akhiihi inankan uu adeerka u yahay inuu qabto oo uu joojiyo inaanuu doonayn markay arkeen weli abuu aalib uu garab siinaya rasuulka mashow ilayhi abuu aalib baa waxay ula tegeen bicumaarata bni lwaliid cumaaratu binu lwaliid binu lmugiira waa nin dhallinyaraa ah, ayay ula tegeen wa qaaluu lahu waxaanay ku yidhaahdeen khud haada alfataa inan kan dhallinyaradaa ah kaxay soo qaado waladan laka xaaluu kuu yahay maxay ilmo inan ka dhiga isaga wa aslim ilayna annagana waxaad nagu soo wareejisaa ibna akhiika inan kan aad adeerka u tahay linaqtulahu si aanu qudha uga jarno fa qaala lahum qurayshu wuxuu ugu jawaabay cammuhu rasuulka adeerkii bi'sa maa tatlubuuna waxa aad codsateen ee doonaysaan baa xumaaday alla xumaa waxaad doonaysaan atuctuunii ibnakum oo ma inankiinnii baad ii keenaysaan aniga urabbiyahu si aan idinku koriyo wa uciikum ibnii anna inankaygaan idiin dhibaamiya miya litaqtuluuhu si aa u dishaan marka su-aasha wuxuu u weydiinayaa ma aha inuu leeyahay taasaad u socotaane waa istifhaam inkaari waxaanay wadaan buu ku inkirsan yihi wax la qaadan kara maaha fa way noqdeen khaa'ibiina iyagoo guul guuldarraystayoo wixii ay doonayeen aan helin warasuulu sala allahu calayhi wasalam iyadoo rasuulkuna walxaal bay noqdeen dheh warasuulu rasuulkuna sala allahu calayh wasalam lam yazal aanu ka zuulin mustamiran inuu sii wato uu joogteeyo fii nashri lislaam islaamka faafintiisa wa cammuhu iyadoo rasuulka adeerkiina yadfacu canhu difaacayo waayo darsigani waxa uu ka warramaya nimankani mar saddexaad bay cawdeen ama ay la yimaadeen hawl kale marka hadda intii hore waa ka duwanta markii ay dareemeen labadii hor sheeree horey tegeenba inaan arrintu waxba iska bedelin oo weli rasuulku calayhi salaatu wasalaam dacwaddiisu iska wato abu aalibna weli uu difaacayo baa waxay ka fekereen farsamo kale waxay is yidhahdeen malaha labadaa hor way socon waayeen iyo cabashadiibe wax kale keena dhaka kale carasha warkii kale ay keeneen wuxuu noqday war aan gal ahayn qof caqligiisu inuu saliim yahayna ama uu fayow yahayna aanu ka fakereenba waxay u keeneen oy la yimaadeen abu aalib nin la odhan jiray cumaaratu binu lwaliid binu lmugiira waa nin dhallinyaro ah oo raggii xilligaa joogay ee dhallinyarada ahaa ninkii ugu quruxda iyo quwadaba badnaa ee islahaana kanun baa idinka gadmi kara oo idinka socon kara ayay soo kaxeeyeen xoolaha unbaa dee meelaha la geyn jiray ama la iibin jiray ama dadka la siin jiray sooma qof dhan bay sidaano waxay leeyihin ninkan sidna abu aalibo waay markay u keeneen ba waxay dhaheen khud hada alfata ninkan dhalinyarada adigaanu kugu wareejinay qaado weliba waxay u raaciyeen falaka caqluhu wa nasruhu ha dhibtiisa iyo dheeftiisaba adigaale wuxuu geysto iyo wixii isaga loo geystaba waa dushaada macnaha de waa inankaagii weeye oo kale markaa ninkaasaanu kugu wareejinay bal waa kaas waxay dhan kaxayso waladan laka sidee ilmo uu kugu noqdo oo hadda ninkan ay wadan waa nin dhan oo rasuulka calayhi isalaatu wasalaam dee ahaanna ku dhow dee afartan jir iyo dheeraada dee ma y marka way ku dayayaan iyaguba way og yihiin ninkanina inaanu ka yeeli doomin nin weyn afartan jira baa reer loo geynaya la odhanaya kaxaysta hadduu xataa ilmo yar noqon lahaa dee unbaa la odhan lahaa waayo cumaaratu binulwaliid inuu nin weynoo ahaa dee waxa weeye aan qof la iska kaxkaxaysan kara ahayn taana aanu kolleyba aqbalana laakiin ay doonayeen inay ku dayaan waxaa ku tusaale ah ama caddaynaya markii qurayshi ay najaashi farinta iyo ergadaba usoo dirsadeen markii dee muhaajiriintii saxaabada qaarkood ardulxabasha ay u hijroodeen labada nin ee la soo diray waxay ahaayeen camar binulcaas iyo cumaaratu binulwaliid waa nin ergeyaba oo qorayshi dirsanayso marka dee weyn bu aha ilma yar muu ahayn ilma yar muu ahayn markii dabeeta ay keeneen ba waxay yidhaahdeen wa aslim ilayna ibna akhiika linaqtulahu ha weliba hadal kale u raaciyeenoo waxay idhaahdeen hada aladii qad khaalafa diinaka wa diina aaba'ika inankan yaraa diintii taadii iyo tii aabbayaashaaba khilaafe waxaa cusub la yimi umma diina kale kaxeeye isku wada diray aanu wax ka qabana nagu soo wareeji linaqtulahu abu aalib dee nin waloo waalidoo hadalkaa loola yimi wuxuu ku jawaabi lahaa buu ugu jawaabay oo ah bisa maa tatlubuun waxaad iga codsateen baa xumaaday alla xuma waxaad doonaysaan anaa waxaan caqligal ahayn wey oo aan dii soconayn oo aan gadmayn wuxuu uhi atuctuunii ibnakum liurabbiyahu nin waliba uu garanayaa nin lagu yidhi qaado adoon dhalin dee waxaad u haysaa waa korin uun iyo inaad barbaariso ama aad biiliso biil iyo baraba dee aad siiso maalinta uu doonana kaa taga marka waxa uu leeyahy ma waxaad doonaysaan aad iigu dhiibaysaan inaan idin barbaariyo idin koriyo wa uciikum ibnii litaqtuluuhu kaygaana waan idin dhiiba waan idinku wareejiyaa si aa u dishaan waxa uu ku yidhi haada wallaahi laa yakuunu abada arrintaa aad doonaysaani wallay ka tahay waana mid aan weligeedna dhici doonin inaan arrintaa idinka aqbalo dabeetana farajacuu khaa'ibiin iyagoo arrintii ku guul daraystay bay noqdeen oo dulaysan warasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulkuna lam yazal kamuu mustamiran inuu sii wato fii nashri islaam islaamka faafintiisa wa camuhu yadfacu canhu idoo adeerkiina uu difaaciyo lamaa ra'at qurayshun qurayshi markii ay aragtay ana abaa aalibin abu aalib laa yuriidu inaanu doonay an yamnaca bna akhiihi inankaa u adeerka u yahayna inuu dacwaddii ka joojiyo inaanuu rabin markay arkeen mashow ilayhi waxay ula tegeen waa abu aalibe bicumaarata bni lwaliid cumaaratu bnu lwaliid bnu lmugiira ayay ula tegeen oo dhallinyaro ah wa qaaluu lahu waxay ku idhaahdeen khud hada alfataa inaan kan qaado waladan laka xaaluu kuu noqonaya adiga inaan dee iyo ilma aad ka dhiganayso wa aslim ilaynaa annagana noo soo gacangeliya oo nagu soo wareeji ibna akhiika inaan kaa walaalkaahu dhalay adeerkaadu tahay linaqtulahu si aan ugu dillo faqaala lahum camuhu rasuulka adeerkii nimankaa wuxuu ugu jawaabay bisa maa talubuuna waxaad iga codsateen baa xumaaday atuctuunii ma waxaad isiinaysaan ood ii keenaysaan ibnakum inankiina liurabiyahu si aan idinku koriyo wa uciikum ibnii aniguna inankaygaan idinku wareejiyaa litaqtuluuhu si aa u dishaan yani waa waxaan dhacayn wey taas farajacuu iyagoo oo guuldaraystay oo dulaysan bay noqdeen warasuulu sala allahu alay waslm rasuulkuna lam yazal kamuu zuulin mustamiran inuu kusii ekaado fii nashri lislaami wa camuhu yadfacu canhu as'ila limaada jaءat qurayshun liabi aalibin fi lmarati aaniya haaliثa markan saddexaad maxay qurayshi ugu timi e, abu aalib maada qaaluu lahu maxay ku yidhaahdeen bimaada ajaabahum muxuu ugu jawaabay hal imtanaca arasuulu sala allahu aleyh wasalam rasuulku miyuu ka joogsado dacwadda miyuu ka joojiye canhum iyaga inuu ku dhex faafiyo alkhulaasa mashat qurayshun ilaa cammihi maratan aalia qurayshi mar saddexaad bay rasuulka adeerkii u tegeen wa alabuu minhu waxaanay ka codsadeen an yuslimahu lahum inuu ku wareejiyo rasuulka abu aalib inuu wareejiyo iyaga liyaqtuluuhu si ay u dilaan fasafahahum warkooda iyo caqliga noocaasa wuxuu ka soo qaaday mid aan soconayn oo gaaban war gaaban buu ku sheegay iyo tala liidata wa manacahum arrintaana waa ka diiday addarsu alxaadi walcishruuna darsigaa koob iyo labaatanaad iidaau qurayshin lirasuuli sala allahu calayhi wasalam iidaau qurayshin waa dhibaatadii qurayshi ay u geysatay lirasuuli sala allahu calayhi wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam nimankan gaalada ahi wadooyin kala duwan bay u mareen limuwaajahati dacwa si ay dacwadda iyo diinta waxa weeye u hor joogsadaan waxaana ka mid ahayd rasuulka inay dhibaateeyaan akhadat qurayshun qurayshu waxay bilowday tu'di rasuula sala allahu calayh wasalam rasuulka inay dhibaatayso wa tastahzi'u bihi weliba ay ku jeesjeesaan ay ku dheeldheelaan khusuusan weliba si gaara waxay arintaa ugu samaynayeen idaa dahaba ila asalaati marka uu salaada tagee dee kacbada uu tago bacda an ra'at markii ay aragtay qurayshi istimraarahu fi dacwa weli rasuulku inuu dacwadiisii iska sii wato wa difaaca cammihi canhu adeerkiina weli uu difaacaya ayaa waxay bilaabeen inay dhibaato u geystaan ile cabashadii iyo wixii abu aalib ay ula tegayeen waa kii socon waaye wa kaana sala allahu calayhi wasalam rasuulku hadaba waxa uu ahaa yuqaabiluhum mid ugu jawaaba bilxilmi dulqaad walsabri iyo adkaysi waalluطfi iyo dabacsanaan waalcafwi iyo dhaafid waxaan ay ku samaynayaanba iska dhaafo wa kaana ashaddahum iidaa'an lirasuuli sala allahu aleyh wasalam wa kaana waxa uu ahaa ashaddahum iidaa'an ka xagga dhibaataynta ugu darnaa lirasuuli sala allahu aleyh wasalam rasuulka uu dhibaataynayo kuwii ugu darnaa waxay ahaayeen abuu jahlin abuu jahl wa abuu lahabin iyo abuu lahab wa cuqbatu bnu abi mucaytin iyo cuqbatu binu abi mucayd walwaliid bnu lmuiira iyo waliid waqad intaqama allaahu alla waa ka aargoostay min jamiici lmustahzi'iin dhammaan kuwii ku dheeldheelay rasuulka sala allahu calayh wasalam ee dhibaateeyey bacda alhijrati hijrada kadib markii rasuulku hijrooday kadib baa iyagana laga aargoostay fa minhum waxaa ka mid ahaa raggaa man qutila qaar la laayey oo dee dagaaladii ku dhintay jihaadkii la galay wa minhum waxaa ka mid ahaa man ahlakathu lamraadu qaar xanuunna ay direen oo dagaal aan ku dhimane laakiin si xun oo kale u dhintay halkan waxaa sheekhu uu kaga warramayaa cinwaankan iidaau qurayshin lirasuuli sala allahu caleyh wasalam waa dhibaatadii quraysh ay rasuulka ku hayeen calayhi salaatu wasalaam sida hore aynuu tilmaanay nimankani markii ay ku fashilmeen codiyadii kala duwanaaye abu aalib ay ula tegayeen dhammaantoodna ay ku guul daraysteen baa waxay bilaabeen dariiq kale oo dacwadda ay ku hor joogsadaan waxaanay culimmadu tilmaamaan afar dariiq baa nimankani sideedaba ay isticmaaleen si dacwadda ay u horjoogsadaan dariiqada koowaad waxay ahayd alsukhriyatu walistihzaa waliidaau lirasuuli sala allahu caleyh wasalam rasuulka iyo saxaabada inay dhibaato u geystaan ku dheeldheelaan ku jees jeesaan bal si ay hadda dacwadda u joojiyaan dariiqada labaad ay isticmaaleen waxay ahayd al alxayluulatu bayna annaasi wa bayna dacwa dadka iyo dacwadda inay kala horjoogsadaan dadka iyo dacwaddu inay gaadho ayay doonayeen inay kala dhex galaan waxyaaba badan baanay sameeyeen oo xilliyada xajka oo kale ile qabla alislaamba waa la soo xajii jiray iyo kadibbe ayaa waxa weeye iyadoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam dacwadda uu ka faafinayo magaalada maka ayaa dee ay soo xajiyi jireen nimanka gaalada ahi markaasaa waxay is odhan jireen nimankan qurayshi billow dacwadda uu gaadhsiiya kadibna marka uu taga u saahda bal wax u sheegba abulahab iyo guruub kalea loo diri jiray oo daba socda aa iska leeya ha iska ilaaliya meel walu istaagaba waxa wey la taagan qodobka saddexaad ee adeegsadeen wuxuu noqday ama uu ahaa ihaaratu shubuhaat shubahaad bay kiciyeen waxyaabaa dadka ay xaqa kaga dheehgelinayaan oo madmadow ay ku gelinayaan caqiidada saxda ah qodobka ay isticmaaleenna wuxuu noqday anniqaash waljidaal muran iyo dood bay fureen muran iyo dood ayay fureen afartaa dariiq mid walbaaba waa fashilmayey mid waloo ka mid ah ilaa markii dambe rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu ka guulaystay haddaba nimankani rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii ay arkeen weli dacwaddii inuu iska sii wato abu aalibna weli uu difaacayo cid kaleoo ka qabataana aanay jirin waxay is yidhaahdeen dhibaateeya malaha taasuu ku istaagayaaye bal hadda waxaa ku samayn kartaa inaad awooddaanba ku sameeye waxay markaa bilaabeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam gaar ahaan marka kacbada iyo hareeraheeda uu joogo ee uu ku cibaadaysanayo inay isku dayeen ee ku dheeldheelaan oo ay ku jeesjeesaan oo inta u yimaadaan bay odhan jireen hada aladii yukallamu min asamaa makalaa samada looga soo waxyooda ninkii warka loo sheegi jiray loo waxyoon jirayba yani iyagu maxay ka dhigayaan inay ku dheeldheelaan waana runa dee waa loo waxyoodo waa xaqiiqatan laakiin iyagu waxay rabaan inay uga dhigaan dheeldheel iyo ciyaar iyo inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhibsado oo dabeete dacwadda uu joojiyo rasuulku wuxuu kaga jawaabay arrinta dulqaad adkaysi dabacsanaan iyo saamaxaad macnaha wax falcelina muu samayn weeye oo hadalka ay ku leeyihiin iyo hadallada aan fiicin inay kula hadlayaan hadal la mida ugumu jawaabin uu ka aamusi jiray ficilka xunay kula kacaanna ficil xun oo lamida kumuu samayn jiray waa ka ka gaabsan jiray waayo iyaga laftooduu badbaado la doonaya iyaga laftooda dhibta ku haya ee dacwadda hortaagan ayuu doonayay inay badbaadaan oo mar un bal dacwaddaa ay qaataan sida awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sabray oo u dulqaatay waaya nimanka haddaba ugu dhibta badnaa horta ragga badankoodu umay kala hadhin laakiin haddana waa la sii yani waxbay kala badsaday dhibaatada rasuulka lagu hayo calayhi salaatu wasalaam quraysh marka laga hadlayo raggii ugu dhibta badnaa waxaa ka mid ahaa abujahal iyo abulahab iyo cuqbatu binu abi mucayid iyo alwaliid bin lmugiira waa raggii ka tilmaanaa ragga ee aadka ugu fadayani ugu fadalla caddaa inay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay waxa weeye dhibaateeyaan oo dhibaato u geystaan abu jahl wuxuu ka mid ahaa raggii saamiga ugu weyn ka qaatay dhibaatada rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu samayn jiray muxaawalaadka iyo waxyaabuu isku dayey ka mid mar wuxuu ballan qaaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu dhagax madaxa kaga bashaaqinayo markuu sujuudtay ficlanna waabuu sameeye uu isku dayay arrintaa iyada muxaawaladeeda uu isku dayey iyo samaynteeda dhagax weyn buu soo qaatayo mar alla markii uu sidii rasuulka ku dhufa calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu arkay waxaanay dadkuba arkay ninkii dhagaxa sitaysa sii faantaarinayay baa waxaa la arkay isagoo dib u goranaya isagoo dib u guranayo dib u socda haddiiba la su-aalay oo layidhi maxaa kugu dhacayna wuxuu hi ninkan waxaa ka sokeeyo meesha taagan awr aan la yaabay awr qab ah oo micidiisu intay leegtay aada yaabto ayaan arkay buuri kaasaaba ay cuni gaadhay o kala goosan gaadhay deetana sida awgeed baan usoo noqday rasuulku calayhi isalaatu wasalaam waa kii tilmaamayey wuxuu ahaa malakul jibriil hadduu soo dhowaan lahaana lama arkeen mar labaad baa haddana wuxuu ku hamiyu ballan qaaday rasuulku marka uu sujuuday inuu qoorta kaga istaagay arrintiina waa isku dayey siduu u dhaqaajin lahaa ma ila waa nin weynoo hanjabay dee kaga dhabeeyaa buu doonaya wuxuuhi berri markuu yimaado ninkaas uu tukanayay idinku eega qoortaan kaga istaagaya arrintiibuu haddana isku dayey maalintii labaad mar alla markii uu sii ficilkii samee baa waxaa la arkay isagoo labada gacmoodna iska horraysiiye dibna u guranaya oo aad moodo inuu wax iska qabanayo waxa uu iska qabanayan lama arka dee dadku lama arkaan haddiiba la su wuxuu ninkan markii aan isdha arrintii ku samee qoorta kaga istaag baa waxaa ka sokaya dab iyo wax aan fahmiba waayey baa ka soo sokeeya sidaa awgeed waan ku dhici waaya wui arrintaa inaan sameeyo rasuulka calayhi isalaatu wasalaam dee ilahay baa badbaadinayay labadaa muxaawaloba ninkaasi waa ku guuldarraystay abulahab isaga tiisu mar hore jubdhii horebay soo bilaabantay sowma bidaayatu dacwa ayay soo bilaabantay colaadda iyo cadaawadda iyo dhibaatada rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam uu ku hayay intii hore afun bay ahayde adin buu ku darsaday oo isaga iyo xaaskiisuba may kala dhacayne rasuulka caleyhi salaatu wasalaam dhibaato badan bay ku hayeen wuxuu gaadhay heer xitaa wasakda iyo gudaafada iyo xashiishka iyo meelaha rasuulku uu mara caleyhi salaatu wasalaam uu usii dhigdhigo nin weyno waxaa ka shaqeynaya gabadh qofka markaad wax yeelaysa dee nin weynaa waaba laga yaaba inaad dariiq kaleo la odhan kara layleh lagugu garaabi karo laakiin dhagaxaan baan waddada dhigaya iyo xashiish iyo wixii la halmaala yani waa arrin aan sax ahayn yani caqlan xataa oo hadduu xataa qofku aargoosanay qaabkaa inuu u dhaqmo de waa arrin aan caqligu dhigaynin rasuulka calayhi salaatu wasalaam gurigiisa intuu usoo weydaarto ayaa dheriga oo karaya ama digsido dabka saaranba ciid iyo waxbuu ku guri jiray suu ka noqon jiray marka waxyaabaha yara buu ka shaqeyn jiray isagu shaqadiisu ahayd xataa qof weyn inuu sameeyo aanay habboonayn hadduu xataa cid ka aargoorsanayo runtii ilaahayna subxaana wa tacala dee sawro dhan baabuu kaga warram marka ninka isaga ahi waxaa kaloo uu gaadhay intaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo waxyoonin laba habloodoo rasuulku uu dhalay ayaa waxay u mehersanaayeen laba inan oo abulahab uu dhalay oo la koola odhan jiray cutba iyo cutayba markii dacwaddu ay bilaabantay ee colaadanna uu bilaabay ninkani waa abu aalibe labadiisii inan wuxuu ku yihi labadaa hablood ee ninkaasi dhalay waa furaysa haddii kale isma aragno wuxuu ku khasbay furaan oo labada habloodba waxa weeye ay furaan labada habloodna waxay kala ahaayeen umu kalhuum iyo ruqaya ayay kala ahaayeen sidoo kale gabadhiisuna dab yar may shideene waa tii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam dhagax iyo wax walba la raadsan jirtay markii ay soo degtay suurat lmasad tabat yadaa abilahmi watabba bay u timi rasuulka abu bakar iyo rasuulka oo wada fadhiya calayhi salaatu wasalaam laakiin rasuulka may arkeen waa laga qariyay dabeetna waxay tihi saaxiibka xagutiga abubakarow umuu sheegin waxay tihi waxaan maqlay beryahaaba inuu gabay nagu caayay waa suuratu almasad beryahanba gabay buu nagu caayay baa la sheegayo warkaasaana soo gaadhay bay tii waxay tihi wallaahi inii la shaacira daad moodaysa inuu isaguni keligii gabiyo aniguba waan gabiya oo maxaad tidhaahdaa waxay tihi waxaan idhaahdaa amaan ninkaa ka idhi oon ugu gabiyey casayna wa amrahu abayna wa diinahu qalayna mudamaman mid dhaleecaysan casaynaa waanu diidnay warkiisa wa amrahu abaynaa diinta uu watana waanu yani waxa weeye ka hornimi wa diinahu qalaynaa diintiisana waanu u cadhaysanay dacwaddan iyo diintan uu ka sheekaynay marka gabay ma ahee way istidhiuun dhagax weyn baysato waxay doonaysa rasuulka alay isalatu wasala in ku waa reer aan dab bay ahayn dhammaantood sidoo kale waxaa ka mid ahaa cuqbatu ibnu abi mucayd ninka laftiisu ragga dhibaatada badan rasuulka u geystay bu calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha uu sameeyey waxaa ka mid ahaa iyadoo maalin maalmaha ka mida rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tukanayo ayaa nimankii odayaasha waxay is weydiiyeen cariyaa maanta intuu soo qaado ma dheertii geeli ree hebel hebel ma dheertoodii intuu soo qaado yaa ninkaa maanta qorta madaxa ka saaray isagu sujuuday ninkan oo ahaa ashqal qowl kii ugu liitay baa cararoo madheertiibuu soo jiito soo qaaday dabeete rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu dusha ka saaray bahasha culayskeedii rasuulku calayhi salaatu wasalaam waaba toosi kari waayey ilaa faatima bintu rasuul radia allaahu canha ay timi oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ka qaaday oo ay ka riixday waxaa ka mid ahaa ragga alwaliid bin lmuhiira alwaliid bin lmuhiira odayaashii quraysheed buu ka mid ahaa weliba raggoodii dee maanka iyo miyirka iyo caqligaba lagu tirinay ka mid ahaa rasuulku uu yimi maalin maalmaha ka mid ah calayhi salaatu rasuulku dabeetna qur-aan buu ku dul akhriyey ninkana waxoogaa waa yaro dabcayo waaba soo yaro dhawaaday oo halkii marka hore uu taagnaa dacwaddana uu ka taagnaa waa ka soo yaro dhawaaday markii dabeeta uu ka noqday uu ka tegey baa odayaashii quraysheed waxay ka war heleen alwaliid bin lmugiira inuu rasuulka u tegay calayhi salaatu wasalaam abu jahal baa u yimi oo ku yhi warhaadha waxaan ku weydiiyey ma maxamed baad u tagtay wuxu uhi haa waan u tegayo walle ninkaa hadalka wuu ahrinaya waa hadal iska fiican hadal qurux badan buu ahrinaya gabayga waan aqaanaa gabay ma aha hadalkiisu sixirka waan aqaanaa iyo shacwadada ma aha sixir marka hadal aada u macaan xoogaa sadaqada bay kuu uranayaan buu kuyidhi oo maxaa dhacay alwaliid bin lmugiirana maalqabiiladuu ku jira iyo ragga hodanka ah. wuxuu see ku dhici kartaa inaga sadaqadaya ururinayo wuxuuso adigii maxamed u tegey soo dawarsanay iyo abubakar iyo adig wax weydiisanayay taasaa la sheegayy oo wallay ka tag waxba uma doonane waan u tegun may warkaasaa suuqa ku jira xoolaana lagu ururinayaae dee waa lagu keenaya qaado un sadaqada uu cadhooday marka alwaliid bin lmugiira wuxuu ma dhici karto wuxuu hi qurayshi si ay kuu rumaysato waa yahay oo ninkaa inaad necab tahay oo ogaadaan wax ka sheeg wuxuu maxaan ka sheega hadalkiisaan meelan u qaadaba oon garan la'ahay sixir ma aha gabay ma aha maxaan ku sheegaa wuxuu hi anigaa kuu sheegaye taladayda qaado waxaad tidhaahdaa waa sixir waan soo maqlayo waa sixir ku dadka u sheeginta nin kale u si uu isu badbaadiyo ila warkiibuu rumaystay ahaa waad soo dawarsanaysay baa la yidhi iyo sadaqad baa lagu ururinaya dabeetana af labadii baa wuxuu ku yeedhiyey in qur'aanku yahay sixir in haada ilaa sixrun yu'thar waaya markaa raggaasaa ka mid ahaa ragga rasuulka calayhi isalaatu wasalaam dhibaatada ugu badan u geystay waqad intaqama allahu min jamiici lmustahzi'iina bacda alhijra haddaba raggani may ladin manay sii noolaane nin walba aargoosi baa ku habsaday iyo ciqaabtii uu mudnaa labay u qaybsameenoo qaarna waxa ay ku dhinteen dagaaladii muslimiintu ay la galeen gaalada qaarna xanuuno ayaa ilaahay subxaanah wa tacaala ku salliday abulahab horta abujahal iyo cuqbatu ibnu abi mucayd labadaba waxa weeye de fii ghaswati bay ku dhinteen sowma ha oo abujahalna dee halka dagaalkoo socdaaba la dilay cuqbatu bnu abi mucaydna maxaabiistii buu ka mid noqdo dhexda lagu sii dilay intaan madiinaba la gaadhin abulahab waxaa la sheegaa markii warkii jabkii beder markuu soo gaadhay ee nimanka ku dhacay toddobaad kadibba uu xanuunsaday baa la maalmaba muu sii jooginba waxaana la sheegaa uurkutaalladii iyo calool xanuunkii halkaa ka raacay ayaabuu xanuun ka qaaday xanuun aada u khatar badan ayaa ku dhacay baa la sheegaa ilaa isaga oo yani waxa intaan la aasinba meydkiisuu uray xanuun ay u arkayeen dee inuu gudbo ayaa ku dhacay oo khatar badan inamadiisi waxaa laga waawaaraabihiin maydha waxaan le aasa xabaalaha way diideen qolkii uu ku dhinto waa lagaga dareeray ilaa urtiisii markii dambe xaafadaha iyo dadku ay ka yaabeenoo nin baa markii dambe wuxuu ku kuhi aniga idinku sadaqaysay intaan idin gurmanayey anaa idinka aasay ninka loo yaqaano alwaliid bin lmugiira laftiisana waxa weeye ciqaab baa adduunyadaba ku soo gaadhay intaan qabla alaakhira intaan aakhiraba la isla gaadhay oo waxaa la sheegaa dhaawac baa soo gaadhay leeb yar baa meel ka xagtay ama dhaawac yaroo aan badnayn wax la sheega aan ahayn dabeetana dhaawacaa yaree soo gaadhay baa fa ashaara ilayhi jibriilu dhaawacii buu malakul jibriil farta ku yaro fiiqay khalaas halkaasaa laga raacayba ilaa dabeetana waxa weeye uu ku dhintay oo halkaa waxa weeye isna ay geeridu ugu timi marka dhammaantood aargoosi rasmi ah ku dhacay raggu intan way ka badnaayeene qaar bay calooshu furantay qaar baa maxaan ku leha biyo ka buuxsameen caloosha oo habaarkii rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu ku dhacay <clears throat> wuxuu uhi iidaau qurayshin lirasuuli sala allahu alayh wasalam akhadat qurayshun qurayshi waxay bilowday tu'di rasuula sala allahu calayhi wasalam rasuulka inay dhibaateeyaan oo watastahzi'u bihi ay ku jees jeesto waa qurayshi khusuusan gaar ahaan idaa dahaba ila salaati marka uu salaada xaggeeda tegay dee kacbada iyo meelaha uu ku cibaadaysanayo bacda an ra'at goormay sidan yeeleen dhibaatadaa u geysteen bacda an ra'at markii qurayshya ay dareentay aragtay istimraarahu fi dacwa dacwaddii inuu sii wato rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa difaaca camihi canhu adeerkiina weli inuu difaacayo markay arkeen wa kaana waxa u ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam mid kaga jawaabo dhibaatada bilxilmi dulqaad waalsabri iyo adkaysi waalluطfi iyo dabacsanaan waalcafwi iyo saamaxaad waana inta laga doonayo qof waloo daaciya waayo dacwadda aynu fidinayno waxaa dee kudayasho inoogu filan rasuulka calayhi isalaatu wasalaam tiisaana inagu filan dariiqii uu maray dacwadda qofka daacigaana intuba waa lagala hor imanaya dhibaato af iyo adin ahba waa lagala hor hor iman karaa laakiin maxaa laga rabaa dulqaad dacwad haddii aad sheegayso oo cidii aad u sheegaysa hadal adag ama ficil xun ay kaala hortimaado dulqaad baa lagaaga fadhiya waayo haddii inta uu kuri in leegaad ku tidhaahdo ficilka uu kugu sameeyey mid lamidana ah aad ku samayso adigoo hadda dacwad wada oo khayr u sheegayey dee labada nin kala qabtun baa ku xigta sooma dacwad baan u sheegayey iyo khayr baan u sheegayay deetana isagaa iga khaldanaa iyo waxba idinkaa dhegaysan mayso waayo qofka daacigaa ah sideedaba sabir baa looga baahanya iyo dulqaad af iyo adinba wixii loola imanayo inuu kaga jawaabo adkaysi iyo dulqaad sidaa nabiguba calayh isalaatu wasalaam uu yahay wa kaana ashaddahum kooda ugu darani waxau ahaa nimankaa quraysheed ama kuwooda ugu daran iidaaan lirasuuli sala allahu calayhi wasalam dhibaataynta rasuulka ay ku hayaan iyo dhibaatadaay u geysanayaan ragga ugu darani waxay ahayn abu jahlin wa abu lahabin wa cuqbat bnu abi mucaydin waalwaliid bin lmuhiira waqad intaqama allaahu alla waa ka aargoostay min jamiici lmustahzi'iin dhammaan raggaa ku dheeldheelay ha kala reebin bacda alhijrati hijradii kadib oo waxa weeye markii rasuulku hijrooday kadib mid walba ciqaabtii uu mudnaa ay martay ilaahay baana uu ballan qaaday rasuulka calayhi isalaatu wasalaam inaa kafaynaaka almustahzi'iin faminhum minhum waxaa ka mid ahaa raggaa man qutila mid qaar la laayay oo dhinto ku dhintay dagaaladii muslimiintu ay la galeen gaalada wa minhum waxaa ka mid ahaa man ahlakathu lamraadu qaar xanuunna lagu salliday as'ila maadaa camilat qurayshun quraysh maxay samaysay bacda an ra'at markii ay aragtay istimraar nabiyi sala allahu aleyh wasalam rasuulku weli inuu sii wato fii nashri dacwa dacwaddii inuu faafinayo fidinayo wa difaaca camihi canhu ay arkeen inuu adeerkiina weli difaacayo bimaada kaana yuqaabiluhum rasuulu rasuulku calayhi salaatu wasalaam muxuu kaga jawaabayey muxuu ugu jawaabay yani dhibtii ay ku hayeen jawaabta uu ka bixiyey nooc may ahayd man kana ashadda iidaaan lirasuuli sala allahu alay wasalam yay ahaayeen kuwii rasuulka ugu darna xagga dhibaatada hal intaqama allahu min almustahzi'iina kuwaa rasuulka ku dheeldheelay alla ma ka aargoostoo ma ciqaabay alkhulaasa akhadat qurayshun qurayshi waxay bilowday fii iidaa'i rasuuli sala allahu aleyh wasalam rasuulka inay dhibaateeyaan wa kaana yuqaabiluhum rasuulkuna wuxuu kala hortegaya ama uu ugu jawaabayay bilxilmi dulqaad wasabri iyo adkaysi wa ashaddu acdaa'ihi acdaadii rasuulka iyo raggii colaadda iyo cadaawada iyo ciilka u qabay kuwii ugu darnaa waxay ahaayeen abu jahlin wa abu lahabin wa cuqbatu ibnu abi mucayd wallahu aclam billahi towfiiq sala allahuma cala nabiyina maxamed